alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu khaatima khaatimatun fi wujuubi اtamasuki bilkitaabi wاsunnati wاlrujuuci cinda اlاkhtilaafi ilayhima famaa khaalafahumaa fahuwa raddun shardu qabuuli الsaaci an فيه إسابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفادي مجارت جارت الأقلام وب... الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثنائي أبياتها يسر بعد الجمل taariikhuha alghufraanu fafham wadcu lii riwaayad kalena waxay ahayd abyaatuha almaqsuudu yusrun facqilii taariikhuha alghufraanu fafham wadcu lii darsigaani waa kii shan iyo tobnaad oo ka mid ah kitaabkii sullamu lwusuul ilaa cilmi اlusuul fii towxiid illahi wa itibaaci arasuuli sala allahu calayhi waaalihi wasalama oo u iska lahaa xaafid ibnu axmed ibni caliyi alxakami raximahu llahu tacaala waa khaatimadii iyo darsigii ugu dambeeyey in sha allahu tacaala oo kitaabka uu ku gabagabaynayay musanifku khaatimatun gabagabo iyo khatimid dhammayn taasoo fii wujuubi tamasuki qabsashada waajibnimadeeda uu waxaweyn u khaatimo ah bilkitaabi kitaabka la qabsado qur-aanka ah iyo wasunnati sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo warujuuci in loo noqdo cinda alikhtilaafi iskhilaafidda agteeda ilayhimaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga xaggooda famaa wax allaala wixii khaalafa khilaafa humaa labadooda waa kitaabka iyo sunnada nebigee fa huwa shaygaasi raddun horay baan u soo marray ay marduudun mid la celinayo weeyaan lama aqbalayo musanifku fasalkan wuxuu kaga hadlayaa dhowr qodob waxaa ka mida kow inay waajib tahay qof kastoo muslima kitaabka alloo qur-aanka ah iyo sunnada nebi maxamed inuu ku dhago dhagow qabsada sala allahu calayhi wasalam qodobkaas waa qodob waxay kaa reebeen ka har waxay ku fareen la imow waxay kaaga warrameenna rumee qodobka labaad waxaa weeye markii la iskhilaafo oo wax la isku qabto dadku ay ismaan dhaafaan in kitaabkii sunnada loo noqdo oo la yidhaahdo kitaabka alle iyo sunnada nebiga ina kala saarayso ayagaan ku kala baxayno qodobka saddexaad waxaa weeye in la ogaado wax kasta oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga khilaafaayay inay yihiin marduud aan waxba laga soo qaadaynin oo cibaadaya diin ah wax kasta oo kitaabka ilaahay khilaafa waa marduud wax laga soo qaadayana maleh waana lagu celinayaa qofkii la yimaado wuxuu yidhi khaatimatun gebagabo oo fii wujuubi tamasuki qabsashada waajibnimadeedana lagu gebagabaynayo bilkitaabi kitaabka alla la qabsado iyo wasunnati sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo warujuuci in loo noqdo inay waajib tahay cinda alikhtilaafi iskhilaafidda agteeda ilayhimaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada xaggooda famaa wax allaala wixii khaalafa khilaafa oo weydaarta humaa labadooda waa kitaabka qur-aanka iyo sunnadee fa huwa shaygaasi raddun mid la celinaya wey shardu qabuuli sacyi an yajtamica fiihi isaabatun wa ikhlaasun macaa لله رب العرش لا siwاah muwaafiqa sharci aladii irtadaahu musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa wuxuu leeyahay sharطu qabuuli sacyi camalka aqbalidiisa shardigeedu an yajtamica inuu ku kulmo weeye shardigiisu fiihi sacyigaa iyo camalkaa dhexdiisa isaabatun waafaqid la asiibo xaqi iyo wa ikhlaasun daacadnimo iyo dar ilaahay macan wada jir waa inay ugu kulmaan camalkaaga yaa ikhlaas loo samaynayaa lillaahi alle allihii rabbil carshi carshiga rabbigiisahaa laa siwaahu wixii asaga ka soo haray maya ilaahay cidna wax loogu dari maayo muwaafiqa sharci xaalo uu yahay camalkaas iyo sacyigaasi sharciga mid waafaqsan alladii sharcigaasoo irtadaahu ilaahay uu raali ka noqday wuxuu ka hadlayaa meeshaan shuruuda camalka lagu aqbalo maaqaan ku soo marray kitaabtii hore saddexdaa shardi maxay ahaayeen kow qofka horta muwaxid inuu yahay qofka camalkan samaynayaa dar ilaahay inuu u sameeyo muwaafaqoo nebi maxamed inuu ku waafaqaa sala allah alayh wasalam soo intaa maynaan soo marin intii unbuu halkan ku sheegay weliba shardigii ahaa al iimaan hadda muusan sheegin laakiin meeshuunbuu ku jiraa sacyi waxaa loo yaqaanaa waa camalulcabdi addoonku shaqadu qabanayo cibaadada ah sidaa ogeed buu wuxuu ku yidhi shardu qabuuli sacyi asacyu waa alcamal camalka qofku qabanayo camalka aqbalidiisa shardigiisu shardiga u xidhani an yajtamicaa waa inay ku kulmaan an yajtamica wey alifta gabayguu ku qurxinaya alifulidlaaq an yajtamica waa inay ku kulmaan fiihi asaga dhexdii asagee waa sacyiga fiihi sacyiga iyo camalka dhexdii waa inay ku kulmaan isaabatun wa ikhlaasun isaabatun waa muwaafaqadii nabiga xaqiisa wadadiisa la waafaqayay wa ikhlaasunna waa camalka ilaahay dartii loo samaynayo dar alla loo samaynayo isaabatun waafaqid nabi moxamed waddadiisii lagu waafaqa sala allahu calayhi wasalam iyo wa ikhlaasun daacadnimo iyo dar ilaahay macan wada jir waa inay ku kulmaan labadaa camal isaaba waa saas isaabada waxaa ka soo horjeeda waa khata waa inaadan gafin dariiqi nabi moxamed sal alla aleyh wasalam ikhlaaskana waxaa ka soo horjeeda shirki iyo riyaaba ka soo horjeeda labadaa qodob waa inuu camalku ka maran yahay wadadii nebiga waa inuu waafaqsan yahay sala allahu caleyh wasalam waa nebi maxamed kaga dayataa waxaan soo marray markii nebi maxamed xuquuqdiisa barashadiisa laga hadlay o ashhadu anna maxamedan rasuulullahi kitaabka usuulu talaataha ahaa taacatuhu fiimaa amar wa tasdiiquhu fima aqbar waijtinaabu maa nahaa canhu wazajar wa an laa yucbad allahu ilaa bima sharac waa inaan ilaahi la caabudin ilaa wuxuu nebi maxamed kuu sharciyeeyey maahna sala allahu caleyh wasalam marka waa inaad nebi maxamed kaga dayataa cibaadadaad ilaahay caabudaysid isaabatun waa inay ku sugan tahay waafaqid xaqa la waafaqo iyo wa ikhlaasun daacadnimo oo dar ilaahaya macan wada jir labadaas shardi waa inay ku midaysan yihiin hal mida haddii la helo maalan oy dar ilaahay kaa tahay laakiin sidii nebi maxamed aadan u samaynin ma laga aqbalayo haddaad nebiga kaga dayato sidii nebiga u samaynaysa camalka laakiin ilaahay dartii aysan ka ahaynna ma laga aqbalayo labadaba waa laga maarmaa yaa camalka loo khaalis yeelayaa lilaahi alle allihii rabbilcarshi carshiga rabbigiis ahaa laa siwaahu asaga wax ka soo haray maya ilaahay cidna loogu daray maayo macnahaasaana wuxuu yahay laa ilaha illa allah macnaheedi muwaafiqa sharci sharciga mid waafaqsan xaaluu yahay sacyigaas iyo camalkaas alladii sharcigaasoo irtadaahu ilaahay uu raalli ka noqday sharcigii alla uu raalli ka noqday wa radiitu lakumul islaama diinanna uu yidhi sharcigaa ilahay waa inuu waafaqsan yahay kullu وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصب فرده qad wajaba wa kullu ما shay dhammaanti khaalafa khilaafay lil waxyeyni labada waxyi waa labadee qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam oo saxiixa labadaa wixii khilaafay fa innahu shaygaas raddun mid la celinayo weeye biayri maynin biayri mayn maxaa yaa shakilaan biayri maynin biayri kadibin been la wax beena kuma jirto in ereygaa la celinayo man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun somaynaan soo marin qofkii kitaabka ilaahay khilaafa sunnada nebigana khilaafa cibaadaysta haddana cibaadadiisuna ay khilaafsan tahay labadaas waxaa weeye raddun bikayri mayni waa la celinayaa camalkiisa ilaahay waa ku celinaya ma ka aqbalayo shakina kuma jiro beenna ma wa kullu maa shay dhammaanti khaalafa khilaafa lil waxyeyni labada waxye fa innahu shaygaasi raddun ay marduudun mid la celinayo weeye bikayri maynin shaki la ama been la wa kullu maa shay dhammaanti fi halkaa kulla baa inoo qoran labadaba god godkaasaa qurux badan wakullu maa fiihi mwakullu maa khaalafa lilwaxyeyni iyo wakullu maa fiihi wa kullu maa shay dhammaanti fiihi dhexdiisa alkhilaafu khilaafkii nusiba la taagay wax kastooo la isku khilaafay fa radduhu shaygaa la isku khilaafay celintiisu qad wajaba wuu waajibay yaa loo celinayaa ilayhimaa ila alkitaabi wasunna kitaabka alle iyo sunnada nebiga in loo celiyo shaygii la isku khilaafay waa waajib ilaahay qur-aanku wuxuu ku sheegay haddaad shay isku qabsataan farudduuhu ila allaahi waarasuuli in kuntum tu'minuuna billaah ilaahiyo rasuulkiisa u celiya haddaad ilaah iyo aakhara rumaysan tihiin waxaad isku qabsateen wama ikhtalaftum fiihi min shayin xagee laga sugayaa xukunkiisa ila allah allaa loo celinayaa kitaabkiisa wa kullu maa shay dhammaantii musiba la taagay fiihi shaygaa dhexdiisa alkhilaafu khilaaf khilaaf waa laisku khilaaf furuucdii cibaadaadka ha noqoto ama usuushiisa ha noqoto wax kastoo la isku khilaafo fa radduhu shaygaa celintiisa qad wajaba way waajibtay ilayhimaa labadooda loo celiya ama fa radduhu celintiisa shaygaas mukhtalafka oo lasu khilaafay ilayhimaa kitaabka iyo sunnada xaggooda loo celiyo qad wajaba radintaasi way waajibtay in halkaa loo celiyo hadda waxaan haynaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama kow waxaan haynaa camalka shuruuda lagu aqbalo haddaad camal samaynaysid shuruuda lagu aqbalo waan haynaa laba waxaan haynaa wax kasta oo kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka ka hor yimaada inaan waxba laga soo qaadaynin saddex waxaan haynaa waxaynu isku khilaafno meesha loo celinayaa waa kitaabka alle iyo sunnada rasuulka masaladan afraadna eeg faddiinu innamaa ataa binnaqli laysa bilawhaami wa xadsi alcaqli faddiinu diinka islaamka innamaa ataa wuxuu un ku yimid oo ku sugnaaday binaqli soo guurin laga soo guuriyoo laga keenay alle iyo rasuulkiisa canillaahi wa can rasuulihi ilaah rasuulkiisa laga keenay qodobkaas waa qodob laysa ma ahaanin bil awhaami ismoosiis iyo say adiga kula tahay iyo wa xadsil caqli caqliga malihiisa iyo mooditaankiisa midna ma aha caqli iyo ra'yi baan ku keenay diintan ma aha waa naqli naqli maxaa loola jeedaa qaala allaahu wa qaala rasuulu sal ly slam ilaahay baa sidaan yidhi rasuulkiisaa sidaan yidhi marka kitaabka alle iyo sunnada rasuulku waxay ku sugnaatay naqlintaa iyo soo guurintaa ilaahay rasuulkiisa laga soo guuriyey ma aha sida adigu aad malaynaysa ma aha sida caqligaaga u tasawurayo keliya ma aha oo caqligaaga inaad ka dhalin kartid ma aha faddiinu diinku innamaa ataa wuxuu ku yimid binaqli soo guurin ilaahay rasuulkiisa laga soo guuriyo laysa ma ahanin bilawhaami malayaal iyo ismoodsiis ismoodsiis adiga isay kula tahay iyo wa xadsi alcaqli caqliga waa la yaqaana xadsiga waxaa loo yaqaanaa addannu watawahum waa dhanniga iyo malaha iyo ismoodsiiska iyo marka caqligu sida uu malaynayaa ma ah halkaa wuxuu ku sheegay diinta ilaahay diin naqli inay tahay oo sal iyo raad loo raaca leh halkaasna laga laga raad raacayo uma ilaahunaa qad intahaytu watama ma bijamcihi cuniitu musanifku wuxuu yidhi humma ilaahunaa halkan ayaan qad intahaytu ku gaabiyey buyo oo kusoo gabagabeeyey wuxuu ishaarayaa aakhiru lkalaam fasalka khaatimada ugu dambayso ahayd wujuubu tamasuki bilkitaabi wa sunna soo garanmaysaan khaatimadaasaan maraynaa humma ilaahunaa halkan oo khaatimadan ayuu qad intahaytu ayaan qad intahaytu ku gaabsaday buu intaasaan ku gebagabeeyey wa tamma waxaa dhammaystirmay maa shaygii bijamcihi uruurintiisa cuniitu halkaas caynka gota cuniitu aan u qasday oon danaynayay khalaas halkaasuu ku dhammaaday buu yidhi wixii aan doonayey oo aan u qasday inaan jamciyo horay baan waxaan u soo marnay inuu yidhi risaalo yaroo nadmi ah inaan jamciyaa layga codsaday dadka ahlu aan jeclahay qaybo ka mid ah marka wuxuu leeyahay humma ilaa hunaa halkaan ayaan qad intahaytu ku dhammeeyey wixii aan u qasday oon raadinayay wa tamma wuu dhammaystirmay maa iyo ladiikii bijamcihi uruurintiisa cuniitu aan u qasday samaytuhu bisullami lwusuuli somaynaan soo mara kitaabka magacan in la yidhaahdo samaytu waxaan ku magacaabay hu kitaabka bisullamil wusuuli gaaridda jaranjaradiisii haa sullam waa jaranjaro sullamul wusuul gaaritaanka jaranjarooyinkiisii goormuu magacaabay dee haddaa ka muuqata markuu dhammeeyey buu kitaabka magac u bixiyey intuu markii hore gebiga tiriyey markuu gebiyey buu magacan u bixiyey waa suurtagal weliba asagaa xataa sidaa sheegay isaga laftirkiisa kitaabkiisa sharaxa macaarijuulqabuulka wuxuu sheega kitaabka gabayga markaan dhammeeyey baan magacan bixiyey marka gabaygaa horreeyey samaytuhu waan ku magacaabay hu kitaabka bisullami lwusuuli gaarida jaranjarooyinkoodii ilaa sama ilaa sima ilaa suma siinka saddexda xaraka waa ku bannaan yihi in la godo in la hoos dhigo iyo in la kor dhigo ilaa sama mabaaxitsi lusuuli usuusha diinta wixii lagu baarayey sarraynteeda samaa cirka aan iga sarreeya la yidhaha soo maa assumuu waa alculuw sarrayn weeyaan marka ilaa samaa mabaaxithil usuuli usuusha waa usuushii diinta barashada ilaahay barashada rasuulka barashada diinta usuusha baaritaankeeda sarraynteedii ayaan u bixiyey buu yidhi walxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay cala intihaa'i dhammayntayda kitaabkaanaan dhammeeyey allah ku mahadsan waana ku mahadinayaa kamaa sidii xamidtu aan ugu mahadiyey allaha alle fi ibtidaa-i bilaabashadayda markii hore aan bilaabayay abda-u bismi illaahi mustaciina maxaa ka dambeeyey raadin bihi mudabiran mucina walxamdu lilah bismi illahi buu ku bilaabay alxamdu lilah sidii marka bilowgiisa baan ilaahay ugu soo mahadiyey haddoo aan dhammaynayana ilaahay baan ku mahadinaya ilaahi ayaan ku mahadinaya ayib ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa marka inuu alla mahadsan yahay mahad ilaahina ku bilaaba ilaahay baa isaguna mahaddaa saasoo kale ugu bilaabayo ilaahay buu ku dayanaya alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalard soo qur-aanka alla kuma sheegin waxaa mahadsan ilaahiga samaawaadka iyo arlada abuurkooda bilaabay bilowgiibuu ilaahay isku mahadiyaa marka inuu asagu bilaabay markuu ajasha dadka howlahooda dhameeyana waqudiya baynahum bilxaqi wa qiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhexdooda wanaag baa lagu xukumay xaq ilaahi baa mahadsanna waa la yiri khalaas qudiya waa laga takhalas waa la dhameeyey marka walxamdu mahadi lilaahi allah ayay u sugnaatay cala intihaa'i dhammaynteeda aan kitaabkan dhammeeyey ayaan ilaahay ku mahadinayaa markuu intaa sharxayay wuxuu leeyahay kitaabkiisa macaarijulqabuulka ah matnigan oo dhammaystirtay macrifada alle iyo macrifada rasuulka iyo macrifada diinta islaamka matnigu saddexda waa ku qoran yihiin barashada allah barashada rasuulka iyo barashada diinta islaamka kitaabka horena muxuu ka hadlay usuulu halaate soo saddexdaa maahay matniga asaga aan ilaahay ku mahadinayaa kamaa sidii xamidtu aan ugu mahadiyey allah alla fi ibtidaa-i bilowgaygii as-alu waxaan weydiisanayaa hu allah maqfirata adunuubi dunuubta dhaafideeda yaa loo dhaafaa wuxuu leeyahay dunuubtayda iyo dunuubta muslimiintao dhan ilaahay inuu dhaafo ayaan ilaahay weydiisanayaa as-aluhu ilaahay waxaan weydiisan maqfirata dunuubi dunuubta dhaafideeda jamiicihaa dhammaanteed jamiicahaa muxuu ula jeedaa dunuubta qaybteeda waaweyn oo kabaa'irta ah iyo teeda yaryarka oo saqaa'irta ah labadaba ilaahay inuu noo dhaafo ayaan ilaahay weydiisanayaabuy waxaan kaloo ilaahay weydiisanayaa wasatra asturi lilcuyuubi ceebaha la asturo ceebahaas yaa weeye anigaan kitaab ka qoray iyo muslimiinta kaleba ilaahay ceebahayaga inuu asturo ayaan ilaahay weydiisanayaa wasatra soo maynaan aqrin asitrana waa bannaanta laakiin satrada qurux badan wasatrana ilaahay waa weydiisan asturid lilcuyuubi ceebaha uu asturo huma asalaatu wasalaamu abada tabshar rasuula almustafaa muxamada huma asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo abadan weligood joogaya naxariis iyo nabadgelyo weligood joogaya taqshaa ha dabooleen alrasuula rasuulkii almustafaa ee la doortay muxamedan maxameda sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku cadfayaa alxamdu ayuu ku cadfayaa walxamdu lilaahi cala intihaa'i alxamdudaasay uma salaatu ku cadfanta uma salaatu naxariis iyo ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo abadan weligoodahoo joogto ah taqshaa ha alrasuula rasuulkii almustafaa ee la doortay muxamedan maxamed ha daboosho nabi maxamed sal alay wasalam uma jamiica saxbihi walaali asaadati ala'imati alabdaali taduumu sarmadan bilaa nafaadi majarat alaqlaamu bilmidaadi uma jamiica saxbihi uma taqshaa naxariistaasi ha daboosho jamiica saxbihi nebiga saxaabadiisa oo dhan naxariis iyo nabadgelya ha daboosho iyo wal aali ehelkii nebiga sala allahu calayhi wasalama assaadati ee sharafta lahayoo ugaasyada ahaa al a'immati ee kuwii lagu dayanayo diinta looga dayanayay ahaa al abdaali ee owliyada ahaa abdaal wuxuu ku fasiray sheekha kitaabkaan iskale owliyu al abdaal ee owliyada ahaa salliga iyo salaamtaasi taduumu ha daa'imto ha joogto sarmadan weligeedba bilaa nafaadin kala go-la-aan ayadoon dhammaanaynin oo aan kala go-aynin markuu ilaahay ku mahadiyey nebi moxamedna uu ku salliyey uuna salaamay ou nebi moxamed u duceeyey oo wuxuu leeyahay sidaa nebiga ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalama xaggana nebi moxamed aan ugu salliyey waxaan kaloo ku sallinayaa una ducaynaya macnaha waa duco iyo naxariis dalab saxaabadii nebi maxamed iyo aalkii nebiga sal alla alayh wasalam ayagana waan u ducaynaya waan u ducaynaya huma jamiica saxbihi waxay ku cadfan tahay taksha rasuula ar ah, rasuulkaasay ku cadfan tahay huma taqshaa way daboolaysaa naxariista alle iyo nabadgelyadiisu jamiica saxbihi nebi maxamed saxaabadiisii oo dhan iyo wal aali ehelkii nebigu mu'miniinta ahay oo dhan ahalkii iyo saxaabadii assaadati ee sharafta lahaa al a'immati ee diinta looga dayanayay al abdaali ee awliyada ahaa taduumu naxariistaasi xaalay tahay mid joogtaynaysa sarmadan weligeedba bilaa nafaadin dhammaansha la'aan iyo kala go-id la'aan maa muddada jarad ay socoto al aqlaamu qalimaanta la qorayo bilmidaadi inqaasta iyo qadda inta qalin wax lagu qorayo oo ay malaa'igi wax qorayso naxariis ilaahay oo joogto ah iyo nabadgelyo joogto ah ilaahay nebi maxamed saxaabadiisii iyo ehelkiisiiba dushooda ha yeelo kabacdina hadda meel wanaagsan bay ku dambaynayaan maa muddada jarad ay socotay al aqlaamu qalimaantu ay doroorsamayso bilmidaadi inqaasta iyo qadda wax lagu qoro ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء بيتكan wuxuu codsaday in loo duceeyo wuxuu yidhi ثuma الدuعاa duco baryo wasiyatu lquraa'i kuwa kitaabkan akhrisanaya oo akhrinaya dardaarankooda weeye jamiicihim dhammaantood aan u dardaarmayo min gayri ma stihnaa'in anoon waxba ka soo reebayn kulligood waxaan ka codsanayaa buu yidhi kitaabkan matnigaa kii qoray iyo sharaxiisiiba oo dee asagu isla lahaa kulli waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta wuxuu leeyahay kan jooga iyo kan maqan kay isku wakhtiga noolaayeen iyo kuwa gadaashi imaan doona dhammaantood inay iisoo duceeyaan maslaxa adduunyo iyo mid aakhira intaba lagu soo duceeyo huma adducaa baryo wasiyatu lquraa'i kuwa kitaabkan akhrinaya ardadii akhrisanaysaa ka mid a ah, shiikhii akhrinaya ka mid a ah, kuwaasaan u dardaarmayaabay inay ilaahay iisoo baryaan jamiicihim dhammaantood jamiicihim waa sheegnay kooda jooga iyo kooda maqan waqtigiisii kii noolaa kii kabacdi imaan doona kulligood inay iisoo duceeyaan min hayri mastihnaa'in anigoon qofna ka soo reebayno kulligood dardaarankaas waan siinayaabi abyaatuhaa yusrun bicaddi ljumali taariikhuha algufraanu fafham wadcu lii laba qodob buu beydkan ku sheegay qodobka koowaad waxaa weeye kitaabkiibuu dhammeeyeye maaqa bayd buu ka kooban yahaa qodobka labaadna waxaa weeye uu dhammeeyey taariikhdii uu bilaabay iyo taariikhdii uu dhammeeyey inuu kuu sheego labadoodiiba wuxuu ku gebagabeeyey hal bayd abyaatuhaa nadmigan iyo manduumadan risaaladan abyaadeedu yusrun waa yusri tirsi buu rabaa halkaa inuu kugu sheego yusrun al axraf bay ka koobanta saddex xaraf soo maaha ya iyo siin iyo raa soo maaha ya-du waa toban xaraf siintuna waxa weeye lixdan lixdan marka waxaad ku dartaa toban ra-duna waa laba boqol maaqay isku noqdeen laba boqol iyo toddobaatan abyaatuhaa yusrun abyaadeedu waa laba boqol iyo toddobaatan sidaasu markuu tegiyey bicaddi ljumali xuruufta waxa weyaan xuruufulhijaa'iga alifbeetaas abjadka sooma taqaana abjad huwas la oran jiray xuruuftaas marka la tirinayo qaab wax lagu xisaabsadaa jira taasi marka waa abyaadeedu intay ka kooban tahayoo waa laba boqol iyo toddobaatan kitaabkii haddaan tirinana abyaadiisi waxay noqotay laba boqol iyo sagaashan soo saas maaha see laysu waafajinayaa riwaayad kalow asagu uu sheegayba wuxuu ku leeyahaa abyaatuha almaqsuudu yusrun facqili abyaadda ah oo asalka masaa-isha cilmigaa ka hadashay oo kitaabka ku saabsan waa laba boqol iyo toddobaatan abyaadda maqsuudka ah muxuu ka reebay marka muqadimadii iyo khaatimadii qaybo ka mid ah ayuu ka reeba intaa ayuu ka reeba intaasuna waxay noqonaysaa marka la isku dara labaatan bayt labaatan marka waxaad ugeysaa laba boqol iyo toddobaatan laba boqol iyo sagaashan baa noqonaysaa soo maaha abyaada asalka masaa-isha waa laba boqol iyo toddobaatan muqadimada iyo khaatimada qaybteeda dambe marka lagu darana waxay noqonayaan laba boqol iyo sagaashan ma isdiidayaan marka abyaatu hal maqsuudu abyaadeeda loo qasday yusrun waa laba boqol iyo toddobaatan facqil fahan facqil garo ayuu sidaas ku yiri Ah, facqil garo ayib taariikhuha algufraanu fafham wadcuu lii intaa dambaytan kala mid wuxuu yidhi taariikhuhaa taariikhdeeda risaaladani ay dhammaatay oo aan gabaygeeda qoray algufraanu gufraan weeyaan bish waa yusrun oo kaleeto waa xuruufu wax ku tirsanayo algufraanu maqa xaraf waaye alifta ka bilaaba laamka labo qaafka iyo fa'da afar ra'da shan alifka kale lix nuunta xuruuftaasu intay dhan tahay weeyaan biyo taariikhda kitaabkan aan dhameeyey alifta waxaad ka tirinaysaa hal tirsi hal number one aliftu waa kow taasay u dhigantaha maxaa ku xiga al laamkuna waa soddon hal marka soddon ugee soddon iyo kow soo maaha maxaa ku xiga qaynku waa kun kun iyo soddon iyo kow suma haysatid maxaa ku xiga qaynka fa'duna waa sideetan maxaa ku xiga ra'duna waa laba boqol maxaa ku xiga aliftu mar walba waa lamar wan aliftu haddana waa lamar kow macnaha aliftu waa hal xabo hal lamar baa laga soo qaadaa maxaa ku xiga nuunkuna waa konton nuunkuna waa konton tiradaa marka la isku dara waxay noqonaysaa kun saddex boqol lixdan iyo labo kun saddex boqol lixdan iyo laba taariikhdu markay ahayd baan kitaabkan intaa bilaabay baan dhameeyeyba gabagiis khalaas kitaabkii marka taariikhduu dhameeyo bilaabana waa kuu sheegay wuxuu labaadoo kuu sheegay kitaabkaani waxaa weeyaan abyaadiisu intay ka kooban tahay taariikhuha algufraanu taariikhdeedu waa dhaafide fafham faham waxa caddad oo meeshaa ku jira wadcu lii iina soo ducee biir wadcu iisoo ducee lii anigoo dacwooyinkiinna awqaadda ijaabada intaad ku aadisaan ilaahay iisoo barya buu leeyihi wuxuu yidhi abyaatuhaa baydadkeedu yusrun waa fudayd bicaddi ljumali yusriga waa fudayd marka la macneeyo bicaddi ljumali tirada jumalka marka la fiiriyo taariikhuhaa taariikhday dhammaatayna algufraano waa dhaafid fafham faham waxa risaaladaa ku qoran oo wadcu ilaahay iisoo bari lii aniga musanifku maadaamuu inaga codsaday uu yidhi dadka kitaabkaan akhrinaya waxaan ka codsanayaa inay inoo soo duceeyaan kitaabkii halkaasu inoogu dhan yahay ilaahay subxaana wa tacaala jannatulfirdows ha ka waraabiyo miisaanka xasanaadkaan allah u geliyo camal wanaagsan oo uu qabrigiisa iyo qiyaamadiisaba ku farxaba allah uga dhigo inagana ilaahay ha inugu anfaco idinka allah idiin fudaydiyo fahamkiisana allah idiin furo kuwo si wanaagsan uga faa'iidaysta oo ugu dhaqmana ilaahay ha inaga dhigo wixii khayr oo dhexdiisa ahaaday dhammaanteenna ilahay ha inugu anfaco aniga iyo idinkaba iyo muslimiinta kaleba halkaasuu risaalada inuugu eg tahay waa risaalo aad u wanaagsan abyaadeeduna ay fududahay sahal ay tahay meelo badanna aan isiri kitaabkii usuulu halaafaha ahaa buu nadmi ka dhigay waxna waa ku dara masaa'il badan oo wax ka soo tilmaano ay ka mid ahayd xadiidkii jibriil oo ay ka mid ahayd markii nebiga la dheelmanayay sal allahu alayhi wasalama oo ay ka mid ahayd anwaacdii cibaadada markuu ka hadlayay oo ay ka mid ahayd siiradii nebiga sal allau alayh wasalam qaybtii ku saabsanayd oo ay ka mid ahayd nasabka nabiga sala allahu calayhi wasalama qaababku u isticmaalay waxyaalaha noocaas oo kaleeta markaan fiiriyey asaga shaarixii sharaxiisa kitaabka u saarana marar badan uu ictimaadayo waxaad xoogaa is leedahay kitaabkiina wuu ku nadmiyey wax siyaadadah oo abwaab uusan ku darinna waa ku daray marka ilaahay ha u naxariisto inagana ha inugu anfaco waa uun lasoo diyaarinaya insha allahu tacaala lafdan wa macnan sidii kitaabtii horeba imtixaankana waad gelaysaan ilaahayna ha inugu guuleeyo camalkeennana camal khaalis oo ilahay dartii allah inooga dhigo inaan ku fidnoobin ilahayna hanaga aqbalo waadna mahadsantihiin dhegaysiga ad dhegaysateen iyo xifdinta intii hore isla soconay iyo dadaalkiina allah idin barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu